بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله وضمنه معنى تسلك تقتفي تسلك macnaheedii buu dhex geliyey inuu dhex geliyena waxaa lagu fahmay تaqتafي ayuu wuxuu ku tallaabiyey xaraf jaar oo wuxuu idhahdaa takhtafii bimuta'ammilihaa ninka fiirfiiriya waxay marsiinay muta'ammiliha waxaa laga wadaa ay naadiri fiiha fawaa'iddaas ninka fiirfiiriya waxay marsiine jaaddata sawaabi jaadda biljiim la akhriyo ay mucdama طariiqi sawaab waxay marsiine sawaabka waddadeeda meesha weyn waddadu meel weyn iyo meel luuqluuq ah oo oo dhinaca laga maro soo ma laha wuxuu leeyahy markaa jaada waxaa la yidhaahdaa طariiqa mucdamkiisa marka طariiqii sawaabka ahaa mucdamkiisa ayay marsiinay uu leeyahay qofkii fiirfiiriya wa huwa did اlkhaطأ sawaabkana waa khaطأa lidkiisa wa tudlicuhu ay tuuqifuhu waxay dul joojine fi اlamadi ay fi zamani اlqasiir waqti gaaban gudihiis bay waxay dul joojine wa huwa khilaafu الطawiil qasiirkuna waa طawiil khilaafkiisa yacni waa lidkiisa walow qaala hadduu musanifku dhihi lahaa alqaliil hadduu dhihi lahaa meesha qasiir uu ka isticmaalay bedel alqasiir meesha qasiir uu ka isticmaalay oo uu dhihi lahaa wa tudlicuhu fi اlamadi اlqaliili hadduu dhihi lahaa meesha uu ka isticmaalay fi اlamadi اlqasiir kaana ansaba qowlkaas oo qaliil uu yidhaahdo ayaa wuxuu noqon lahaa mid u munaasib ah likaiirin kaiir mid u munaasib ayuu noqon lahaa kaiirkaasoo fii qowlihi ku jira calىa nukati kaiirin wa tuuqifuhu wa tudlicuhu fi اlamadi اlqasiiri zaman gaaban gudihiis bay waxay dul joojine calىa nukati kaiirin fawaa'id fara badan bay dul joojineen nukad waxaa laga wadaa saa noo sheegi doona waa jamcu nuktatin fawaa'id wuxuu leeyahy waqti gaaban gudihiisa ayay faa'iidooyin badan ku dul joojina uu leeyahay wuxuu leeyahay shaarixu meesha musanifku uu ka isticmaalay wa tudlicuhu fi اlamadi اlqasiiri waxaa fiicneed inuu isticmaalo watudlicuhu fi اlamadi اlqaliili maxaa yeele qaliilkaasa wuxuu u munaasib yahay calaa nukati kaiirin kaiirinta ku jirta ilaan kaiir iyo qaliil labadoodaas baa isu munaasib ah oo say isugu munaasib yihiin hadda lid bay isku yihiin labadooda qaliil iyo kaiir markaas waxay noqon lahaayeen maxay dibaaq daabaqay isu noqon lahaayeen ilaan qaliil iyo kaiir labadooda lid bay isku yihiin waxay yidhaahdeen laakiin shaarixa warkiisa midka musanifka ama maatinka ayaa ka saxsan sababtoo ah zamanka alqisaru waالطuulu ayaa lagu sifeeyaa laakiin alqilaةu wاlkahra zaman laguma sifeeyo lama yidhaahdo zamanun qaliilu iyo zamanun kaiiru lama dhaho ee waxaa la yidhahdaa zamanun qasiiru wa zamanun طawiilu baa lahaa saas daraaddeed bacdamaa fi اlamadi uu isticmaalay uu yahay zaman wuxuu ku qasbanaaday musanifku alqasiir inuu ku sifeeyo alqaliil marka lama dhihi karo wuu ka saxan yahay marka daba calىa nukati kaiirin biاlidaafati waana laysu idaafaynaa calىa nukatin kaiiratin ma aha nactiyo mancuudkiis ma aha calىa nukati kaiirin fawaa'id badan buu dul joojina u leeyahay biاlidaafati waana laysu idaafaynaa waa min idaafati الصifati min idaafati اlmawصuufi ilىa صifatihi mawصuufkii baa la idaafeeyey sifadiisa loo asalkuna wuxuu calىa nukatin kaiiratin insaas la dhaho lakin isu idaafeeyey marka waxaa jira idaafaة اlmawصuufi ilىa صifatihi iyo idaafaة الصifati ilى اlmawصuuf labada waa jiraan biاlidaafati wالnukatu biاlmuhanaa ta baa la akrinaa biاlmuhanaati fowq taa la akhrina le laba dhibcoodoo kore jamcu nuktatin waa nukta oo la jamciyey waana jamca qiyaas ah nuktatun nukat waa milu gurfatin guraf wahiya daqiiqa wahiya nuktaduna addaqiiqa ay alfaa'ida addaqiiqa waa faa'iido qarsoon oo si dhaqsan aan loola soo bixi karin fawaa'iddaas badan oo min alabwaabi oo abwaabta xaggeeda ka ahaatay abwaabtan oo imaan doonta oo kitaabku ka hadlaa alabwaabu jamcu baabin waa baab oo la jamciyey wa tujmacu aydan sidoo kale waa lagu jamciyaa calaa abwibatin wuxuu leeyahay baab abwaab baa lagu jamciyaa waana qiyaaskiisa waxaa kaloo lagu jamciyaa abwiba oo ah afcila baab in lagu jamciyo abwibana lilisdiwaaj isdiwaaj darteed baana loogu jamcina isdiwaajkana waxaa loola jeedaa kelimad in kelimad kale lagala mid dhigo ayadoo aan la mid ahayn maxaa ka mid haddaba ka qowl ibni muqbil uu yidhaahday hataaku akhbiyatin wallaaju abwibatin yakhliطu اlbiru minhu اljidda walliina buu yidhaahday huwa asagu hadaaku akhbiyatin teendhooyin waa mid dardarid badan baabi'in badan qolo meel iska joogto teendhe u dhisan tahay buu intuu yimaadu baabi'iyaa wallaaju abwibatin albaabo waa mid gelid badan nin buu ammaanaa geesinimo iyo dagaalu ku ammaana yakhliqu اlbiru minhu wanaagga xaggiisa ka ahaaday wuxuu dheeray yukhaalid waa qoraa laakiin yakhlidu baa saxa adde gabaygu waa sidaas ani laftiga yukhaalid waa qoraa laakiin yakhlidu saxda yakhlitu اlbiru minhu wanaagga xaggiisa ka ahaaday wuxuu dheehaa yacni waxaa ku darsan uu leeyahay birigiisa aljidda waxaa ku darsan dhabnimo iyo walliina kaftan wanaaggiisa labadaas waa isugu jiraahu leeyahay kaftan iyo dhab ama haddii kale aljidda wuxuu la jeedaa ad adayg iyo walliina dabacsanaan wanaaggiisa labadaasba waa la socdaanu leehay ad adayg oo meeshii adayg u baahan haddee gacanuu ku qabana gacan bir ah walliina dabacsanaan meeshii dabacsanaan u baahanna waa dabcinahu leeyahay waxaa laga rabaa haddaba akhbiya oo ah jamcu khibaa'in oo asalkeediina haddii ku socotaa ilaa inficaal oo laamta ka jiran afcilaa lagu jamciyaa khibaa'un akhbiya binaa'un abniya finaa'un afniya qiyaaskeedu waa sidaas abwibuu marka wuxuu rabaa inuu ka dhigo midlu akhbiya taasuu marka u munaasabaynaa ma fahamteen hataaku akhbiyatin akhbiyatin oo kalu wuxuu rabaa abwibatin inuu ka dhigo laakiin baab haddee afcila laguma jamciyo camiltuhaa waan ka shaqeeyuu leeya bikasri اlmiimi camala bifatxihaa miimtu way korrayan tahay camiltuhaa camala man daba liman xabba fawaa'iddaas waa ka shaqeeyuu leeyahay sida uu u shaqeeyo qof daawayna qofuu jecel yahay qof aad jeceshahay haddii aad daawaynaya wax miya ka hakrane maya sidaasoo kale aan idinkaga shaqeeyuu leeyahay abwaabtaas camala man طaba qof daaweynaa liman xaba qofuu jecel yahay camalkiisoo kale ay ka camalihi ka wadaa xabana lugaة waa luqad fii axaba axaba laakiin sida badan la isticmaalaa soo ma aha xaba lama isticmaalo laakiin iyaduna waa luqad jirta laamitul afcaalkana wuu ku sheegay ibnu maalik walaslu asalku wuxuu ahaa buu yidhaahday ka camali man طaba liman axabba sida uu camal falo oo u shaqeeyo qof daaweyna qofuu jeclay wاlmuraadu ujeeddadu waxay ti annii baalaqtu fi الnusxi anugu waan ku fogaaday waan ku xeel dheeraaday naseexaynta fajacaltu hadihi اlfawaa'id fawaa'idan liطalabati اlcilmi طalabatulcilmiga ayaan uga shaqeeyuu leeyahay aan u dhigay kamaa yajcalu الطabiibu اlxaadiqu sida ninka dhakhtarka ah ee dhakhtarnimada aqoonta xeel dheer u leh alxaadi waa nin aqoon dheer u leh dhakhtarnimada aladwiya naafica sida uu ugu sameeyo daawooyin nafci leh limaxbuubihi qofkuu jecel yahay wاlgaradu min hada tashbiih tashbiihan ujeeddada laga leeyay tashbiih miyaa ku jira maxaa ku jira tashbiiha ujeeddadu waxay tahay bayaanu kamaali اlijtihaadi dadaal kaamilnimadiis inuu caddeeyo ijtihaadkiisu inuu kaamil yahay inuu caddeeyo fii taxsiili اlmawaadi mawaadda kitaabka ku jirta soo xasilinteeda inuu aad ugu dadaalay wailaa ya fii taxsiili fii taxsiili اlmuraad yacnii maqsuudka soo xasilintiisa inuu aad ugu dadaalay inuu caddeeyo rabaa wailaa faqad qaala alaطibbaa'u dhakhaatiirtu waxay yidhaahdeen alabu yatibbu waladahu waxay yidhaahdeen aabbe cunugkiisa ma daaweeyo waa sax sababtoo ah qofka la daaweynaa waxay u baahan tahay in wixii wasaqa ah oo dhan laga saaro in la xanuujiyo qayladiisa aan dheg loo dhigin ilaa naftiisu waxay ku badbaadi kartaa qofkan wixii wasaqa ah iyo waxaasoo dhan in bannaanka looga soo saaro aabbe marka cunugiisa oo qaylinah ooya uma adkaysan karo saas daraaddeed marka waxaa dhici karta inuu ka soo laabto wasaqdii ma daawey kara marka ma daaweeyo wاlmuxibu laa yaibu xabiibahu qof qofuu jecel yahay ma daaweeyo wاlcaashiqu laa yaibu macshuuqahu qofka cishqiga uu haya jacaylku u hayana qofkuu jecel yahay ma daawey karaa wasamaytuhaa ilfawaa'id aljaliila fawaa'idda jaliisha ah waxaan ku magacaabay biاlإcraab luqatan icraabka waa kii luqada ahaa wa huwa albayaan can qawaacid اlإcraabi waxaan ku magacaabay fawaa'iddaas caddayntii ama daahka rogiddii qawaacidda icraabka daaha laga rogaayey isilaaxan icraabkan dambe marka waa midkii musطalaxa ahaa wa huwa cilmu naxwi cilmu naxwiga la cilmu naxwi maxaa icraab loogu magacaabay ilaan wuxuu ka kooban yahay albinaa walicraab buu ka kooban yahay waxaa loogu magacaabay hee icraabka qaalibka ah isagaan hadda qiimo badan wa fii haadihi tasmiya tasmiyadan min albadiici cilmiga cilmulbadiica laihahdo xaggiisa waxaa uga jira altajniisu taam baa ku jira aljinaas attaam baa ku jira allafdi waalkhati oo lafdi iyo khati labadaas isugu jira cilmulbadiica waa cilmi ka mid ah culuumta balaaqada wuxuuna ka sheekeeyaa aلtaxsiin hadalka sida loo qurxiyo marka dibaaqii aan soo marnay cilmulbadiicu ku jiraa muqaabalada cilmulbadiicay ku jirtaa jinaaskan sidoo kale sajciga sidoo kale jinaas waxaa la yidhaahdaa laba lafdi inay midoobaan xagga lafdiga laba kelimadood inay ka mutaxid inay ka noqdaan xagga laf yani iskusi in loogu dhawaaqa lakiin macnahoodu uu kala duwan yahay sida hadda alcraab iyo alcraab alcraabka horena waa albayaan alcraabka dambena waa midkii musطalahu calayhiga ahaa waana fiinay tusaale marka wuxuu u qaybsamaa laba qaybood jinaasku marna waa taam marna waa hayru taamin markuu taam yahay afar shay labadan kelimadood waa inay ka midaysan yihiin kow xuruufta waa inay ka midaysan yihiin xagga hay-adana waa inay ka midaysan yihiin xagga cadadkana waa inay ka midaysan yihiin xagga tartiibtana waa inay ka midaysan yihiin xagga xuruufta maxaa ula jeednaa waa inaysan xuruuftoodu kala duwanaan isku xuruuf waa inay noqdaan kow hay-adana waa inay ka midaysan yihiin oo laga wado xuruuftaas xarakaadkooda waa inaysan kala duwanaan ilaa waxaa jira laba kelimadood oo isku xuruuf ah laakiin shaqalkoodu uu kala duwan yahay markaastaan ma noqon karo cadadkana waa inay ka midaysan yihiin afar iyo afar saddex saddex shan shan tartiibkana waa inay ka midaysan yihiin haddii kaaf uu horreeyo kaas kana waa inuu kaaf uu horreeyo ra' hadday ku xigtana waa ina ra' ku xigto ba hadday u dambayda kana ba tusaale ahaan qalbuka yuxibu qalbii qalbun qalbun meeshaasoo kuma haysid waa qalbun qalbun laakiin labada macno way kala duwan tahay qalbi waxaa laga wadaa wadne qalbina waxaa laga wadaa rogid laba eray oo isku si loo akhrinawa lakiin macnahoodu uu kala duwan yahay waxaa la yidhahdaa aljinaas attaamu waxaa kaloo la mid ah dahab dahab dahab oo ah dahabkii iyo dahab oo ah wuu tegey dahab haddaa ku istaagto maxaa leedahay dahab soo dhihi maysid nin baa wuxuu yidhaahday ra'aytu الnaasa qad dahabuu ilىa man cindahu dahabuu waa jinaaskii taamkaa la socad ra'aytu الnaasa waxaan arkay dadkii qad dahabuu inay aadeen ilaa man cindahu dahabu qofkii dahab haysta ninkii dahab haystaa loo qulqulay buu yidhahdee ra'aytu الnaasa qad maaluu ilىa man cindahu maaluu dadkii waxaan arkay buu yidhahda inay u iisheen qofkii maal haysta maaluu maaluu hada huwa اljinaas الtaamu allafdiyu wاlkhaiyu waana isku lafdi isku sina waa loo qoraa markuu noqonaa khayru taam afartaa mid ka mida waa in laga waayo oo tusaale ahaan cawaasim iyo cawaasin taam miyamt waa hayru taam waa hayru taam sabab kan miimaa ka maqan waxaa kala badan xuruuftooda xuruuftu inay isku mid yihin sooma inaan dhihin cadadka cadadkiya wax ka maqan yihiin waxaa kale oo tusaale la dhihi karaa karbun iyo rakbun karbun rakbun maxaa ka maqan marka marka khayrutam la leeyahay tartiibkiiya ka maqan ba'du waa u wada dambaysaa laakiin midna kaafa u horreeya midna ra'a u horreeya waxaa kale oo la mid ah xadiid nebiga laga wariyey salى اllahu alay slam uu leehay allaahumma kamaa xasanta khalqii faxasin khuluqii khalqii khuluqii maxaa ka maqan hay-aad isku shaqal ma aha khalqi khuluqi kaas waxaa la yidhaha jinaas hayru taammin baa la yidhaha wamin allaahi astamiddu allaah ayaan gargaarka dalbaa oo keliya ay adlubu اlmadad allaah keligiisaan gargaarka dalbaa qadama macmuulahu calayhi macmuulkiisii ayuu astamiddu ka hormaray liifaadati اlxasri xasri si u faa'iideeyo cinda man muxaadu sida ay qabaan wa min allaahi astamiddu ilaahay keliyahaan ka dalbaa gargaar altawfiiq ilaahay keliyahaan ka dalba inuu igu gargaaro tawfiiqda wa huwa tawfiiqiina khalqu qudrati طaaca طaacada awooddeeda waa in lagu abuuro fi lcabdi addoonka wa diduhu waxaa lidkiisa alkhidlaan kaasaa liduhu leeyahay khalqu qudrati طaaca fi اlcabdi addoonka طaaco awooditaankeed waa in lagu abuuro waxay yidhaahdeen laakiin waa madhab ashcari ah waa madhab ashcari ah iyo wاlhidaaya iyo hidaayo alirshaad hidaayaduna waa toosin ilahay inuu ku toosiyo wاdalaalatu iyo tusin muddada toosan in ilahay uu ku tusiyo wa diduhaa waxaa lidkeeda ah alghawaayatu wاdalaala qawaayana waxay lid ku tahay alirshaad adalaalana waxay lid ku tahay waxaan dhihi lahaa wa diduhaa alghawaayatu wاdalaala waxaa lidkeeda ah alghawaaya wاdalaal haa hidaayada ay labadooduba lid ku yihiin irshaadkuna ku macno ilaa aqwami طariiqin ilaahay inuu igu toosiyo طariiq midkiisa toosan qadama sifata sifadii buu ka hormariyay cala اlmawصuuf waa min idaafati الsifati ilى اlmawصuuf sifadii mawصuufka loo idaafeeyey asalku wuxuu ahaa ilaa طariiqin aqwama intaas la yidhaha طariiq toosan inuu i waafajiyo qadama sifata sifadii buu cala almawsuufi ku hormariyey wa idaafatuhaa ilayhi sifada in loo idaafeeyo ilayhi ila dariiq oo mawsuufka in loo idaafeeyo ricaayatan lisajci sajciga ayuu hee ayuu ilaalinaa sajciga oo ah jumlooyinka kelimaadka u dambeeya kelimaadkaas meesha u dambeeya inay iska waafaqaan marka waxaa u socotay wa min allaahi astamiddu tawfiiq soo uma soo socon wاlhidaaya ilىa aqwami طariiq marka طariiq iyo tawfiiq xagga dambe iska waafaqsan yihiin ila mid kasta ya iyo qaaf baa u dambeeye haddii laakiin uu dhihi lahaa وmin اllahi astamid التawfiiq wاlhidaayaةa ilىa طariiqi aqwama hadduu dhihi lahaa sajci meesha ma oolanant wاlasl aslku waxa ilaa طariiqin aqwama طariiq toosan ay mustaqiimin wahuwa kinaayaة طariiqaas toosan wuxuu kinaayo ka yahay can surcaةi الwusuuli ilى اlma'muul waxaa loola jeedaa buu yidhaahday waxa qofku uu rajaynaa si dhaqsa inuu ku gaaro لأnna alkhaط almustaqiima maxaa yeele khadka toosan aqalu min almunxani midka qalloocan waa ka yar yahay waana ka gaaban yahay miyay saas ahayn ya may aqalu baa ii qoran aqsar ma idiin qoran ayb bimanihi ay incaamihi nicmayntiisa iyo galladaysigiisa baan ku weydiisanaa u le uu ku tawasulaa bimanihi ay incaamihi wayuطlaqu اlmanu almanu waxaa loo adeegsadaa calىa tacdiidi الnicami in qofku uu tiriyo abaallada asaadirati min الشhakhصi qofka ka soo fusho ilaa غayrihi غayrka ka fusho uu yidhaahdo ka qowli inuu yidhahdo tusaalahaan facaltu maca fulaanin kada wa kada kada wa kada waxay ka dhigan tahay nicmooyinkii abaalladii uu galay ya tacdaad الnicami saas ay qoran calىa tacdiidi الnicami midka hore soo ma sheegaysid labadaba tacdaad ma idiin qoran wa tacdaad الnicami min allah midka dambena saas ma idiin qoran ma isdhaafiyey wayuطlaqu اlmanu calىa tacdaadi الnicam saasuu idin qoraa dhib ma leh wayuطlaqu اlmanu calىa tacdiidi الnicami nicmooyinka tirintooda asaadirati min الشhakhص ilىa غayrihi ka qowli inuu yihahdo facaltu maca fulaanin kada wa kada hebel saas saas baan u sameeyey wa tacdaadu nicami min allah allah nicmooyinkiisa tirintooda madxun allah inuu yidhaahdo makhluuqaadkiisa intaasoo nicma ayaan idiin sameeyey cirkaan idin abuuray dhulkaan idin abuuray indhaan idin siiyey lugu ku socotiinaan idin siiyey samci baan idin sameeyey wuxuu yidhahda waa madxun wa min alinsaanina damun qofku inuu yidhaahdo qof kale abaalka u galay intaasoo abaalaan kuu galay waa dami saddexda qofoodo wuxuu ku jiraa nabigu yidhaahday salى الlahu alيه wala slm maalinta qiyaama ilaahay fiirin maayo lana hadli maayo cadaab alimayna leeyi saddexdaas qofoodo ku jiraa wa min balaaqaati zamaqshari maxmuud ibnu cumar jaaru الlah balaaqaadkiisa waxaa ka mid ah balaaqada dee sheekh buu ku ahaaye طacmu الآalaaءi أxlىa min almani wa huwa amaru min alآalaaءi cinda almani ayuu yidhaahdee balaaqaadkiisay ka mid tahay laba shay aan soo marnay marka meesha ku jiraan jinaasna waa ku jiraa طibaaqna waa ku jiraa wuxuu idhahdee طacmu الآalaaءi nicmooyinka qofka uu kuu galo dhadhamintooda axlىa waa ka macan yihiin min almani malabka waa ka macan yihiin buu idhahdee wa huwa طacmu اlaala'di dhadhamintii nicmooyinka aad dhadhaminaysay amaru waa ka qaraar yahay min alaalaa'i geedka aalaa la yidhahdo waa geed aad u qaraar geedkaas waa ka qaraar yahay cinda almani haddii lagu abaal sheegto oo qofku u yidhahdo sidaas saasaan kuu sameeyey wuxuu yidhaahday طacmu اlaalaagaas waa ka qaraar yahay qaradameeraadka geedka qaradameerka la dhaho sheekh saasuu dhihi jiray طacmu الآalaaءi أxlىa min almani wa huwa amaru min alآalaaءi cinda almani marka waxaa ku jira alaalaa iyo alaalaa maxaa la kaas dibaq mase jinaas jinaas baama almannu iyo almannu waa maxay jinaas taama axlaa iyo amaru dibaaqa araada bilalaa'i اluulى aalaada hore wuxuu la jeeda annicam wabihaaniyatina الشhajara الmura geedkii qaraaraa buu ka wadaa وaraada biاlmani الأول midka hore wuxuu ka almadkuura midka lagu sheegay fii qowlihi tacaalى almana والsalwى saasuu la jeedaa وبiثaanي midka labaadna tacdiid الnicami nicmooyinka tirinteeda saasuu la jeeda wa karamihi ay juudihi deeqsinimadiisa ayaan ku tawasulaa yuqaalu calى اllahi tacaala allah waxaa la yidhaahdaa kariimun baa la yidhahda walaa yuqaalu sakiyun lama dhaho allah markaa asmaadiisa kariim waa ka mid yahay laakiin sakhiyun lama dhaho oo sakhiyun maxaa loo dhihi waayey ima licadami اlwuruud sababta allah sakhi aan loo dhahaynin wuxuu yidhaahday maba soo aroorin ilan asmaada ilaahay waa tawqiifiye soo ma aha magac magacyada ilaahay waa inay qur'aanka ku soo arooraan ama sunnada waa inay ku soo arooraan magacaan ku soo aroorin ilaahay asmaadiisa lagama laguma deri karo ima licadami اlwuruud ay fi lkitaabi wasunna kitaabka sunnada kuma soo aroorin wa ima lilishcaari ama haddii kale waxaa loo diiday wuxuu ku dareensinaa bijawaazi الshuxi ay calayhi inay ku bannaan tahay bakhiiltinimo oo wuxuu leeyahay axadka sakhiyun lagu idlaaqaa waa axad ay ka suurtoodo inuu noqdo shaxiix axadka sakhi la leeyahay waa axadun yajuusu calayhi shuxu qof shuxay ku bannaan tahay allahna dashuux kuma bannaana saas daraaddeed baa loo diiday uu leeyahy in lagu idlaaqa hee sakhiyun laakiin midka horaa sax ah oo ah licadam اlwujuud asmaada ilahi tawqiifiya wa wayanxasiru tuqra'u bitaxtaaniyati laba dhibcood oo xagga hoose waa la akhriyaa iyo hoosku ku labaley waa la akhriyaa yanxasiru waa la dhahaa calىa iraadaةi الmuصنaf aw اlkitaab wayanxasiru markaas damiirku xaggee u laabanaa waa inuu mufrad mudakar u laabto ay اlkitaabu kitaabku wuxuu ku soo kooban yahay aw اlmuصanafu ama kitaabka la alifay wuxuu ku soo kooban yahay saas waa la yidhaahdaa calىa iraadaةi الmuصanafi nuuntu waa kor dhigan tahay aw اlkitaabi ayadoo laga wado wa biاlfawqaaniyatina waa la akhriyaa ta korku labaleyna waa la akhriyaa calىa iraadaةi الfawaa'id ayadoo markaas loola jeedo alfawaa'id aljaliila wa tanxasiru fawaa'iddii waxay ku soo kooban tahay aljaliilati ee weyneed aw ilmuqadamatu muqadamada hordhaca waxay ku soo kooban yahay fii arbacati abwaabin afar baab ayuu ku kooban yahay min xasri اlkulli fii ajzaa'ihi kulli baa wuxuu ku kooban yahay ajzaadiisu uu leeyahay ya maya calىa iraadaةi اlfawaa'id اljaliila aw ilmuqadamatu wuxuu ula jeedaa fawaa'idda jaliisha ayuu ula jeedaa ama muqadamadu ula jeedaa marka calىa iraadaةi اlfawaa'id اljaliila aw ilmuqadamati fawaa'idda jaliisha ayuu ka wada ama muqadamadu ka wadaya nacti maha marka yani ism faacil miya mase ism mafcuul miya maa ka wadaa mase xarakadaa ka wadaa icraab icraabka aw ilmuqadamati saas waa in la dhaho ilan wuxuu ku cadfan yahay alfawaa'id aljaliilu ku cadfan yahay haddaba marka haddii watanxasiru la yidhaahdo damiirku wuxuu u laabanaa alfawaa'id ama wuxuu u laabanaa muqadamada fii arbacati abwaabin kitaabku wuxuu ku kooban yahay marka afar baab min xasri اlkulli fii ajzaa'ihi kulli baa marka wuxuu ku kooban yahay ajzaa'diisa kulli oo ajzaa'diisa la dhex dhigay waayuu leeyahay kitaabkan afar baabuu ka kooban yahay miyaysan ahayn waxaana la yidhaahdaa kitaabka alicraab can qawaacid اlicraab afar baabuu ka kooban yahay oo kale ah aljumlaةu wa axkaamuhaa oo baabka koobaad ah aljaaru wاlmajruuru oo kan labaad ah tafsiiru kalimaatin oo kan saddexaad ah alishaaraةu ilىa cibaaraatin muxarara afartaas baab buu kitaabku ka kooban yahay baab kasta oo afartaas ka mid ah alicraab can qawaacid اlcraab ma la dhihi karaa aljaaru wاlmajruuru ilan kitaabka afartooda marka la isu keeno baa wuxuu musanifku u bixiyey alicraab can qawaacid اlcraab laakiin jaaru majruurka ama tafsiiru kalimaatin mid kastoo ka mid ah alicraab can qawaacid اlcraab ma la dhihi karaa macdas ma qaadan karaa idan waa kulli afartooda mid kastoo ka midana waa juz mafhuum maaho wahiyo اljumlaةu axkaamuhaa afartooda marka waa jumladii axkaamteeda waa kan koobaad waljaaru walmajruur waa kan labaad watafsiiru kalimaatin waa kan saddexaad walishaaratu ilaa cibaaraatin muxarara wasatamuru bika haadihi alabwaabu abwaabtan waa ku soo mari doontaa baaban baaban bay kugu soo mari doontaa baabay kugu soo mari doontaa baaban baaban ay baaban bacda baabin ay ku soo mari doontaa wallah aclam